مثال ذكرى أو وزن فعلان الذي مؤنث فعلاك سكرانا فخذ ما أنفث ووزن فعلا وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء haadaa kan khud waxaad qaadataa haadaa kan almadkuur la soo sheegay oo ismiga mucrabkaa inuu munsarif yahay ah intaa ma qaadatay wa fil asmaa'i asmaada waxaa ka mid a maa ismibaa ka mid aha ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomaynin oo aan aqbalin tanwiin iyo jar fajaruu haddaba ismigaa jarkiisuu ka nasbihi kordhigiisa oo kale weeye laa yakhtalifu mana khilaafayo isma khilaafayo hoosdhiga iyo kordhigu walaysa oo ma ahaa nin litanwiini ismiga maalayansarifka litanwiini tanwiinta fiihi dhexdiisa madkhalun gelitaan sabab lishibhi shabihidiisa darteed buusan ugu ahaa nin alficla ficilka uu shabahay alladii ficilkaasoo yustadqalu la cuslaysanhayo in la jaro ama la tanwiiniyo mithaaluhu kaa mithaalkiisuu afcalu weeye fi sifaati sifooyinka dhexdooda xaal uu yahay ka qowlihim hadalkooda oo kale ay yidhaahdeen axmaru mid guduudan weeye fi shiyaati dhararka xaggooda kalladhada midabyada ow amase jaa-a yimid filwasni wasanka xaggiisa xaggiisa ku yimid mithaala sakra sakra oo kale xaal u yahay oo wasna dunya oo kale xaal u yahay ow mithaala dikra oo kale xaal uu yahay kullu axwaal aw amase jaa-a yimid wasna faclaana faclaan wasankiisa oo kale xaal u yahay alladii faclaanka oo mu'anahu dhadigoodkiisu faclaa u yahay ka sakraano oo kale weeye ee fakhud waxaad qaadataa maa anfusu waxaan ku yeedhinayo ow amase jaa yimid wasna faclaa faclaa oo kale xaaluu yahay wa afcilaa oo kale xaaluu yahay ka midli xasnaaa iyo wa ambiyaa iyo wax lamidkaa weye waxaynu kusoo jiray kitaabkeenii mulxat licraab baaba maa laa yansarif maa laa yansarif waxaynu soo qaadanay waxa uu yahay maa laa yansarif iyo ismiga munsarifka iyo ismiga maalisarifka waxay ku kala duwan yihiin ismiga munsarifka ah bimacnaa aqsaamaha ismiga waxaa kamid aha ismigii mucrabka ahaa baa wuxuu u qaybsamaa laba nooc mid mu mid munsarif ah iyo mid maalayansarif ah asmaadu inteeda badan waa munsarif oo lama tirin karo laakiin asmaada maalayansarifka ah waa kow iyo toban ismi kow iyo tobanka ismi ee maalayansarifka ah ayaynu ku soo jirray waxaan soo qaaciideynay marka jumlatan wa tafsiilan wuxuu yahay o dhan waan dhamaynay kitaabka waxma dhin waa laqamaynayna marka maanta kolkii wax laga hadlayo waa inaad fahanto qaabka loo socdo maalayansarif waa ismi mushkilad kalama qabo laakiin laba shay midna ma aqbalo labada mamnuuca ka ah ficilka midna ma aqbalo cudur buu qabaa cudurkaasi waa shabahid la dhaho inuu u ekaaday ficil hadduu ka baxo sidiisii horu ku noqonaya oo waa maxay ismiga maalayansarifka ah waa ismiga aan tanwiinna aqbalin hoos dhigna aan aqbalin haddii marka lagu dhaho sarfi waa maxay fi naxwa waa tanwiinta asarfu tanwiinun ataa mubayinan macnan bihi yakunu lismu amkana haddaba waxa wax manciyo oo dhan kolka la fiiriyo waa lix dhinaca saddex dhinaca ama toddoba dhinaca saddex dhinaca laba dhinaca waxaa la odhan karaa lagu soo duuduubi karaa wax alla waxa wax manciyaayi waa laba qaybood keligii wax wax manciya waa labo iyo laba laba wax wax u manciya waa sagaal isku soo duuduub waxaa la odhan karaa maa laa yansarifku sabab haddii la fiiriyo maxaa keenay ciladan tadeeta maala insarif la yidhaahdo laba shay oo waa maxay laba un isugu isugu ururahayaan waa calam iyo sifo bimacnaa waa wax keligii wax manciya laakiin waxaan laba labada isu qaata oo dhan kolka la fiiriya mushkiladu meesha ay ka timid waa laba shay waa calam iyo sifo midna lix buu la mancin midna saddex buu la mancin bimacnaa calankii oo cilo ah baa cilo kale bay ku biiraysaa ismiga la sarif ka dhigaya sifadii oo cillo ah baa ku biiraysaa cillad kale ismigii markaas maxay ka dhigaysaa malayansarif se haddaad u fahanto malayansarif waad fahantay wuxuu ku yidhi musanifku haadaa kan ay khud waxaad qaadataa haadaa kan musanifku cibaaradaa uu la yimid waa cibaarada magaceeda loo yaqaano xusnu takhallus waa si qurux badan oo wanaagsan ood wax uga dhexbaxday shay kalena u gasho xusnu takhalusku waa maxay wa intiqaalun min fannin min alkalaami ilaa fannin aakhar hadalka intaad ka baxdo fan aad ku jirtay mid kale inaad gasho goormaa marka la odhan karaa xusnu takhallus oo markay munaasaba ka dhaxayso haddii laakiin labada shay eed u kala guurtay ayna ka dhaxaynin munaasaba hadayna ka dhaxaynin iqtidaab baa markaa la dhahaa iqtidaab marka takhallus ama baraacatulmakhlas waa kolkaad intaad fanni ka baxdo fanni kala gasho labadaa fanina ay ishabahaan oo wax ka dhexeeyo laakiin fanni haddaad ka baxdo ood fanni kala gasho labadan fanina meel ayna iska shabihin maxaa la dhahaa baynu nidhi iqtidaab hadda kani marka waa maxay waa baraacat lmakhlas lianna way shabahan waa ismi iyo ismi maxaa yeele waxba uma dhexeeya waxa udhexeeya waa munsarif iyo iyo maalasir lakin wixii kale asmaa ahaa la odhan jiray oo dhani axkaan ahaa way ka dhexeeyaa u wadaagahayaa oo munaasaba ayaa ka dhexaysa ayb intaynaan gelin kaa asmaada maalayansarifka ah ee koo iyo tobanka ah waa laba qaybood ismi weligiiba maalayansarif ah ama nakira ha ahaado ama macrifo ha ahaado waa shan nooc qaybna haddii uu macrifo yahay waa maalayansarif lakin hadduu nakiro noqdo waa munsarif waa maxay waa lixda kale shan ismi weligaa meeshaad ku aragto oo manasarif macrifatan aw nakira laakiin lix ismi markay macrifo yihiinna waa malayansarif markii ay nakira noqdaanna waa maxay waa munsarif lixdaas ismi buu marka musanifku isdaba dhigahayaa musanifku markaasaa wuxuu yidhi wa fil asmaai asmaada waxaa kamida maa ismibaa kamid aha oo laa yansarifu aan sarfoomaynin fajaruhu ismiga maalaynsarifkaa hoos dhigiisu ka nasbihi kordhigiisa oo kale weeye asalka ahaa laa yakhtalifu ismana khilaafayo laa yakhtalifaani baa hadin uu yidhaahdo isma khilaafayo waa maxay ismiga markii la nasbinayo soo fadxo laguma nasbin jirin sida oo kaleeto markii la hoos dhigayaba waxaa lagu hoos dhigayaa fadxo niyaabatan can ilkasra hoos dhigiisa marka ismigan maalaayansanifkii markuu hoos dhigan yahay iyo markuu kor dhigan yahay qoraalka markaad fiiriso waa isku mid laakiin marka aad fiiriso meesha uu yaallo iyo macnaha wuu kala bedelan yahay fadxadu marna waa asalo waa marka kelmaddu ay tahay maxay maftuux marna fadxadani waa waa naaib oo waxay naaib ka tahay fadxo waa markay kelmaddu tahay maxay majruur markay tahay warkaasi waa cadiya haddaba maalsarif waa maxay walaysa uma ahaanin litanwiini soo ma fahmin maxaa loo diidayaa walaysa uma ahaanin ismiga maalayansarifka a ah litanwiini tanwiinta xaggeeda fiihi ismiga dhexdiisa madkhalun gelitaan ismiga maalayansarifka ah tanwiini ma gasho su-aal meeshaa ku jirta maxay u geli weyday lishibhi shabihidiisa darteed alficla ficilka u shabahay u ekaaday alladii kaa ficilkaasoo yustadqaru la culaysanhayo ficilka madluulkiisaa laba shay aba ah nui xadath iyo zaman buu ku tusiyaa waa laba cilo midna macnaha u noqonaysa midna lafdiga u noqonayso haddaba ismi kastoo ay ku dhacday laba cilo oo midna lafdiga uno oo farciyatayn weliba ah oo midna lafdiga u noqon midna macnaha u noqonayso waa maxay isaguna waa malansarif sababta loo tanwiinin la-yahay ismiga waa shabahida u shabahay maxay ficilka u shabahay i miaali miaaluhu kaa miaalkiisu hadda wuxuu soo sheegay lamana hoos dhigo lamana tanwiiniyo miaaluhu ismiga miaalkiisu afcalu weeye fi sifaati sifada dhexdeeda xaal u yahay afcal meeshaad ku aragto weliga ama nakira ha ahaado ama macrifo ahaada waa maxay waa maa laa yansarif ka qawlihim hadalkooda shuruud buu laakiin leeyahay kitaabkii nagu qoraya waa ka soconaynaa ka qawlihim hadalkooda oo kale weeye ay yidhaahdeen leannau soo laaban doonaa axmaru mid guduudan weeye fi shiyaati dhar kaladhada xaggooda midabyada bimacnaa waxaad leedahay kelmad walbo afcalu ku timaado oo haddana wasfi ah u fiirso waa laba cillo waxaad kolkaad kelmadda ciraabaysa walmaanuuc min asarfi maxaad odhanaysaa wasnu lficil aifatu wasnu ficil baad odhanaysaa fi shiyaati dhararka dhexdeeda ismi walba oo ku yimid baynu nidhi afcal waa maxay waa malaysarif aw amase jaa ku yimid fi lwasni mithaalka xaggiisa mithaala sakra sakra oo kale xaalu yahay oo wasna dunya oo kale xaalu yahay oo mithaala dikra oo kale xaalu yahay hadal gaaban waxaa kale oo maalaa yansarif ah weligii ama nakira ama macrifa saddex wasan ismiga ku yimaada facla ficla fucla saddexdaa ismi meel kasta ood weligaa saddexdaa wasan uu ku yimaado waa maa laa yansarif asaalatan markuu wasankani ku yimaada weeyaan waxaa jira mar uusan ku imaanin shuruud buu isaguna leeyahay sharxiina fiirinaysaan aw amase jaa yimid fi lwasni mithaalka xaggiisa mila eh, mithaala sakra sakra oo kale xaaluu yahay waa facla oo kaan muanadka lahayn oo wasna dunyaa oo kale fucla xaal u yahay aw mithaala dikra ficila oo kale xaal u yahay aw amase wasna faclaana faclaan oo kale xaal u yahay alladii faclaankaasoo mu'anahuhu dhadigoodkiisu facla u yahay ka sakraan oo kale xaal u yahay ee fakud waxaad qaadataa maa anfusuhu waxa aan ku hadlayo aan ku yeedhinayo qaada buuhi waxaan iga qulqulaya buuhi sheekhu musanifku waxaa kale oo maala maalayansarifa ismi walba oo faclaan ku yimaada faclaan bishardi faclaanku waa markii mu'anadkiisu uu faclaa ku imaanayo hadduu laakiin mu'anadkiisuu faclaanatu ku imaanhayo waa maxay waa munsarif munsarif weeye waa shardi baa meeshan ku baxaya meel kasta ood faclaan ku aragta maaha aha bishardi waa faclaan oo muana ama aan muana ba lahayn oon aqbalin ama muanadkiisu wuxuu ku yimaadaa faclaabuu ku yimaadaa faclaabuu ku yimaadaa mithaalkiisu wuxuu ku yihi sakraan oo kale weeye sakraan marka waa ninkii waa mudakerkii ilan waxaa lagu yidhi kuma imaan kara muanadkiisu faclaanatu maxaad marka odhanaysaa imra'atun marartu biimra'atin sakraa sakra leanna facla waa in maalinta ku yimaadaan laakin sakranatu mar hadii la dhoo muxuu noqonayaa wuu ka baxayaa baabka oo mara insarif munصarif noqonaya aw ama wasna faclaa-a oo kale ku yimid amase waafcilaa-a oo kale ku yimid ama wuxuu ku yimid wasanka la dhaho faclaa ka hora wuxuu ahaa waa wasanka ay la xidhiidhsatay maxay alifu ta'niif laakin maqsuuro ah kanna waa maxay waa isagoo mamduuda ah faclaaa buu ku yimid saxraaa ama afcilaa buu ku yimid waxaa kale wasankaba qurux badan ayu haddaad aragto wasan kasta oo ku yimid faclaaa faclaa ila wana soo marray soo maa haddaad aragto kasta oo ku yimid faclaaa oo alif ay la xidhiidhsato alifta anioo mamduuda ah amase afcilaa a ku yimid haddaad aragto isaguna waa maxay waa maa laa yansarif ma aqbalo sarfi mithaal faclaayihii wuxuu ka xasnaa-a oo kale xaal u yahay wa ambiya afcilaa soo ma ahayn waa ambiya ambiya marka maxay lamid tahay afcilaa xasnaana maxay lamid tahay faclaa xasnaa waa mamduuda wey xasnaa saxraa weeyaan waa waa daruuratu shicirka weyan ah. daruuratu shicirka weyan waa ah. <laughs> daruuratu shicirka ayib ee waxa aan ku yeedhinaya qaadaba ku uri ow amase wuxuu ku yimid mithla mathnaa oo kale xaal uu yahay iyo wathulaathin oo kale ma idin qoran tahay wathulaathin wathulaatha ma idin qoran mhm wathulaatha oo kale xaal u yahay ama wathulaatin fi lcadadi tirada dhexdeeda kaasaa sax athulaatha leanna wuxuu ka hadlaya baab isaga ah. marna isagoo ka baxay marna isagoon ka bixin labadiiba labada nusqaba ay kala waafaqsan ee fa asqi waxaad usoo leexisaa dhegtaada yaa saaxi saaxiibkayow ilaa qawli sadadi hadalka saxda dhegta wuuri kor u qaad wa kullu jamcin ukaadi musanifku halkan kaga hadlayaa waxaa kale oo kamid ahaa buu ku yidhi maala yansarifka waa qaybkii afraad oo asmaada aan weligood sarfoomin ah wuxuu ku yidhi waa kuka ismi walba oo ku yimid mathnaa ku yimid mathna oo lamid aha mathna waa facla oo hadda soo kan faclaa soo maraynay ma aha okaadi kani shardi buu leeyahay waa mathna iyo thulaatin oo fil cadadi tirada bis wax kaloo loo isticmaalaya kan ma jiro kii hore muxuu ahaa un facla aliftaanid baa la xidhiidsanaysa lakin kan waa maxay wax loo isticmaalaya waa waa cadadka dhexdiisa hadduusan cadad ahayn waa maxay waa munsarif laakiin marka uu maalayansarifka noqonaya waa maxay waa cadadka tiro markuu yahay weeyaan ayib ama wuu ku uri aw mithla facla oo kale xaal uu yahay iyo wa thulaatha waa facla iyo fucaal fil cadadi tirada dhexdeeda fa asqi waxaad dhegaysataa yaa saaxi saaxiibkayow ilaa qawli sadadi macnaha fa asqi dhegta raarici wey dhegta raarici yaa saaxi saaxiibka ilaa qawli sadadi hadalka saxda ah oo sida aan ku leehaye hadalka saxda ah hadalka saxda ah musanifku meeshan tadeeta wuxuu ka wadaa facla kolkuu kuleeyahay waa ismi walba oo ku yimaada wasanka mafcal la dhaho saas ka wadaa mafcal sida mathna oo kale ama wuxuu ku yimaadaa wasanka fucaal la dhaho sida thulaatha oo kaleeto thulaatha oo kaleeto waa maxay bishardi waa kolkay fil cadadi tirada dhexdeeda cadad soo laalaabtay markuu yahay weeye matalan ba kolkaad hadda leedahay arbacatun afar baa timid intaad odhan lahayd jaa zaydun wa zaydun wa zaydun wa zaydun cadadka waa inaad fahamto baa waxaa lagaga maarmay lafdigan arbaca ah, hal mar in la cadadkii la sheego oo la yidhaahdo afar baa timid ayib bishari waa inuu yahay wax la tirinayo musanifku lakin wax cajiib wuxuu ku joojiyey mathna wa hulaathan wa fi lcadada waxaa kale oo la raacinayaa rubaacana way ku jirtaa rubaaca waa maxay warubaac culimadu waxay isku hayaan warcadadka maalayansarifka ah waa laga bilaabo kow ilaa xaggee kowda horta mutafaq waxay culimadu laakiin isku khilaafsan yihiin afar kolkii waaxid laga bilaabo waaxid ithnain thalaatha arbaca afartaas waa mutafaq waa kow soo ma laakiin laga bilaabo shan ilaa toban laga gaadho hamsa sita sabca ilaa toban laga gaadho waa mukhtalaf waa munsarif iyo waa maa laa yansarif wax badanoo qur-aanku ku hadlay baana jiro oo munsarifa ah oon la inkiri karin wuu jiraa ayib matal sida saxda a ah laga bilaaba waaxid ilaa cashra waa maa laa yansarif sidaa waxaa ku tagsan xataa ibnu malik iyo jamaaco fara badan ayaa saa ku tagsan qolo kaleeto waxay yidhaahdeen waaxid iyo ithnain iyo halaatha iyo arbaca bas intaa weeyaan liannaha cadliga laga keenay usuusha loo hayaba xaqiiqa a bay yidhahdeen laakiin inta dambe wax xaqiiqo loo hayaay ma jirto qur-aankuna maalayansarifka ayuu ku yimid uli ajnaxati mathna wa hulaatha warubaaca fankixuu ma taaba lakum min annisaai mathna wa hulaatha warubaaca kulli wuxuu ku yidhi waa maxay maala yansarif ayib haddaba markaad odhanayso walmaanicu min asarfi maxaad odhanaysaa asifa walcadlu baad odhanaysaa walcadlu ayib <clears throat> waxaanu leenahay walcadlu wa kullu jamcin jamc dhammaantii jamacaasoo bacda haaniihi xarafkiisa labaad gadaashiisa alifun alifi ay tahay walxaala huwa isagu ismigaasi khumaasiyun khumaasi uu yahay falaysa ma ahaanin yansarifu mid sarfoomahaya wahaakadaa waxaa lamid a kanaan israaciye in zaada hadduu ka ziyaado fi lmithaali mithaalka aan kuu soo sheegay oo shanta oo lix noqdo laakiin uusan wax kale isbedelin xuruuftaa sideedii lakin mid ku kordhay naxwu danaaniiro oo kale weeya bilaa ishkaalin dhehgal la barax la shaki la-aan waa musanifkan matnigiisu nadmina weeye wuxuuna u egyahay waxaa nadri ah macnaha sida qaabku u kala dhidhigayo musanifku wuxuu leeyahay waxaa kaleeto oo kamid aha maalaa yansarifka qaybka shanaad waa jamac walba oo jamacaasi jamcu tagsiir ah oo xarafkiisa labaad kadib alifi ay tahay aliftaasna u fiirso kelmaddu waa inay dhammaystiran tahay oo shan xaraf ka kooban tahay musanifku waxaaba kuugu filan inuu ku idhaahdo war wax kasta oo ku yimaada mafaacila bas mafaacila tilmaantan hadda uu kuu sheegay mafaacila ka fiiri marka xarafka saddexaad waa maxay waa alif jamcu jamcu tagsiir ma yahay ah. ha inkaad wi soo socotahay ah. masaajida wey kani xuruftiisuna waa imise waa shan ma saa ji da waa mafaacila maxaa ku yimid kaama kuu sheegay waxaa kale oo lamida buu kuhi maalan ba kaa miaalkiisu macnaha ismigaas meel walba ood ku aragto weligii ma sarfoomahayo meel kasta ood ku aragto masaajida mafaatixa makhaazina majaalisa makaarima weligiiba weligaaba wado masaanica maxaariba waan kordhin doonaa kaas waxaa kaloo wahaakadaa waxaa lamida buu ku yihi inzaada hadduu ka ziyaado maxaynu wadanay shan oo muxuu markaa noqday lix inzaada fi lmithaal mithaalka hadduu ka ziyaado naxwu dana niiro oo kaleeto danaaniir marka waa maxay mafaaciila bas maxaa ku kordhay hal xarafa ah? mafaaila mafaaciila bilaa ishkaali shaki la-aan Mhm. waa mafaacila iyo mafaacila laakiin labadanba ufiirsada labaduba waa hal oo waa jamaca loo yaqaano siqatu muntaha jumuc laba wasan buna ku yimaada waa mafaacila iyo mafaacila laakiin kolkaad kan odhanayso walmaanicu min asarf maxaad odhanaysaa siqatu muntahabas liannaha waa cilatun taquum maqaama cilatayn ilan walmaanicu min asarfi waxay ahayd inay ismiga ku dhacdo hal cilo laba mhm. cilo ama hal cilo u qumanta udhiganta laba cilo warwarkaas waa dhamaaday soomaa shan ismi soo sheegnay goorma markaas maadan maalsar noqotaa fahaadihi tan alanwaacu ee noocyada ah laysad ma aha nin tansarifu mid sarfoomaysa fii mawtinin meel oo yacrifu uu garanhayo haadaa kan almuctarifu wax garanaya qawaacidka carabiga luqada garanhayo waxna waa maroorsi waxna waa garasho musanifku wuxuu kuleeyahay shantaa ismi een kuusoo sheegay meel walba ood weligaa ku aragto ama macrifaha ha ahaada ismigaasi ama nakiraha ahaado weligood ma sarfoomi hayaan weligood ma sarfoomi hayaan wararkaas ma caddo maxaa ku hadhay ko iyo toban ismi bay ahaayeen shan ismi waa lagu dhameeyey oo weligood maala yansarif ahaa qaybtii labaadunbaa ku dhiman soo maaha oo marna nakira ahayd marna macrifo ahayd marna munsarif ahayd marna maala yansarif musanifku markuu soo dhameeyey qaybkii koobaad ayaa halkan kadeeta wuxuu rabaa inuu ku ishaaro waxa hadduu macrifo yahay maalansarif noqonayo hadduu nakiro yahayna wuu sarfoobi meeshana isku qaldina nakiradu waa munsarif bal hadalka fiirsada mhm. nakiradu waa munsarif macrifaduna maalansarif ciladu meesha uga timid iska cadda durbi kusoo baxday leanna waa calamka mushkilad meesha ka socota waa calamka calamku muxuu ahaa soo macrifo maaha waana lix nooc waana lix nooc wuxuu ku bilaabayaa taaniidkiisu waxa uusan ahayn alif hore maxaynu usoo marray taaniidun bilif taaniidun bilif muxuu ahaa keligii hal cillo oo ku filan mhm. soo ma ahayn taaniithun bilaa alif buu hadda ka hadlayaa oo soo gelaya imaa inuu taaniith lafdan yahay imaa inuu lafdan iyo xaqiiqatan yahay imaa xukman inuu yahay imaa xaqiiqatan yahay kulligii baa soo gelaya kulli waa waxaan taaniithun bilif ahayn hadalka intaa ku xidh waa la duuduubaa kale kugu badanaysaa wa kullu maa ismi walba oo taaniihuhu dhadigoodkiisu bilaa alifin alif la-aantii u yahay fa huwa ismiga taaniidka biduuni alifka ah idaa curifa marka la macrifeeyo gayru munsarifin weeye lakin hadduu nakira yahay waa munsarif taquulu waxaad odhanaysaa haadaakani dalxatu dalxa weeye aljawaadu dalcihii aljawaadu ee deeqda badnaa wa haada wa hal atad miyaa timid zaynabu zayna maa timid amsu caadu miyaa timid waa maa laa yansarif macrifada markay tahay nakirada markay tahayna waa munsarif wain yaku hadduu yahay ismigu mukhafafan mid la fudeydiyey oo wasadka ah ka dacdin oo kale weeye fasrifu sarfi inshita haddaad doonto ka sarfi sacdin sacdi oo kale saas ukaadi kaadi dalkaas waa dalkalu kuu furayaa qaacidada hore horta aynu ka baxno musanifku wuxuu leeyahay ismi walba oo muanatha laakiin taaniidkiisu alifuusan ahayn alifuusan ahayn alifka hore anu soo marray ama mamduuda ha ahaato ama maqsuura ha ahaato taaniidka loo kala qaaday ama macnawi ha ahaado sida ismiga muanadka oo kaleeto ismiga isaga hadii la macrifeeyo waa hayru munsarifin bimacnaa ismiga muanadka biduuni alifa haddii uu macrifo yahay waa maa yansarif waa maa laa yansarif wlmaanicu maxaad odhanaysaa min asarfi waa lilcalamiya wataanii taaniidkaasi ama lafdi ha ahaado ama macnawi ha ahaado mithaalkiisa waxaad odhanaysaa isagoo lafdi a matalanba haadaa kan dalxatu dalxa weye macnaha ninkaan meesha fadhiya fadhiya waa dalxe dalxihii aljawaadu ee deeqda badnaa dalxat ljawaad asakiy waa maa laa yansarif sababta marka u diiday waa maxay hadda sarfiga waa calamiye iyo taniif taniisku laakin waa maxay waa taaniif lafdi ah macnaa hadii lahahdo waa saxaabigii waaba khatar bay ku tahay waa taaniif lafdi ah weye lafdigiisa dalxatu ta ba ku jira lakin macnuhu waa nin calamkaasi mudakara adan kolkii la fiiriyo lafdigiisa maysan ahaanin waxaa kalood odhanaysaa muanadkii macnawiga kana kana waa muanath laakin macnawi basa ah waxaad odhanaysaa buu ku ihi hal atad miyaa timid zaynabu zaynab miyaa timid ama mase sucaadu miyaa timid hal atad zaynatu baa ii qoran ani zaynatu zaynabu bal u fiirsada zaynaba miyay ku jirtaa wax lafdigeeda taniia may laakin macnuhu waa maxay waa qof dhadigooda bimacnaa waxa weeye waa dhadigood oo waxay kutusinaysaa qof dumara macnaha marka kugu tusinaysaa muanathun bilmacna w lakin lafdigiisu ma wax lafdiga kuma jiro kutusinaya muanathin ayib halaagtaad miyay timid buri zaynabu miyaa timid am amase sucaad miyaa timid zaynabi iyo sucaad labadu waa malansarif waa kolkii ay maxay yihiin macrifo wlmaanicu min asarfi maxaa lohanaysaa walilcaalamiyati watanii almacnawi maxay labadooduba waa calam muanatha lafdigoodu walow mujaradan ba can calaamati tanii ha ahaado maxaa la fiirinhayaa nadaran ilaa macnaahuma baa la fiirinhaya isaga warkaas waa war dhammaaday sooma waan soo fahanay hadalkaasaa lagu noqon marka waa inaad la socoto cilada haddaadan fahmin meesha wax laga cilayna waad wareeraysaa wain yakun hadduu yahay ayo ismigii muanadka ahaa muanathun biduuni alif ee nabainsarifka hadduu yahay ee weliba kolku maalinsarif noqon haya ay tahay macrifada markuu yahay hadduu yahay mukhafafan mid la fudaydiyey maxaan ku garan inuu fudud yahay bartanka haduu ka xarakaysan yahay wey xarafka dhaxdiya hadduu xarakaysan yahay sida ka dacdin oo kale weeye ee fasrifu sarfi maqasaba may inshita haddaad doonto inshita haddaad doonto wuxuu ku yidhi ismigii maa laa yansarifka hadduu ismi fudud oo aan adkan yahay ilan culays buu ahaa wax maalasarifka keenay soo maha hadduu ismigu ismi iska fudud yahay oo dhexda matalanba waxa fudaydka keena waxaa kamid a ismigu dhaxda ka xarakaysan yahay ismigaa khiyaar adaa iska leh oo waa maxay ama maalaynsarif ka dhig ama munsarif ka dhig ayib macnuhu waxa weeye wuxuu ka wadaa musanifku hadalka uu ku sheegayo ismigan muanadka ah ee bikayri alifa ee weliba macrifada ah sarfigiisu waa mamnuuc maanica ka mancinaya sarfigana waa taaniis iyo maxaynu hi caalamiy calamkaasi amaanat ha ahaada xaqiiqatan sida faatima ama mudakar sida xamza saddex xaraf ha ka badnaado sida zaynab oo kaleeto ama yuusan ka badnaanin sida hindo oo kale dhaxda ha ka xarakaysnaado sida saqar oo kaleeto ama yuusan ka xarakaysnaanin sida dacdo oo kale cajami ha ahaado sida balka oo kaleeto ama yuusan ahaanin sida hindo oo kaleeto mid manquulaho oo mudakar laga soo naqilay oo mu'anath loo bedelay ha ahaado sida zayd oo kaleba qof dumar u bixisay oo tiri islaamta zayd baa la dhahaa ama yuusan ahaanin oo kolka horeba ha loo dejiyay sida dacdo oo kale hadalka isaga ah waa maa laa yansarif laakiin shardi shardi waxaa ah waa in uu taaniidkiisa macnawigii sax uu yahay afar shardi oo kale aan meeshaa soo gelaya ma rabna inaynu aan meeshaa kusii fogaano laakiin la soco afar shardi baa meesha kusii jira halkaa intaan kaga baxnay wuxuu ku yihi wa ajri waxaad ku dureerisaa maa jaa waxa yimid biwasni lficli ficilka wasankiisa waxa ku yimid majraahu ficilka makaanu dureerkiisi fi lxukmi xukunka dhexdiisa biayri faslin kala sooc la-aan hadalka waa hadal dhib yar musanifka waxaan ihi wax ka tilmaan biayri waslin xidhiidhin la-aan biayri waslin biayri waslin maa idin qoran ah. biayri waslin ajiib ma dhici karto biayri faslin biayri faslin way waa bigayri faslin kala soo cid la-aan haddii la dhaho bigayri waslin xiriirin la-aan ma dhici karto ah, ah, waa fasl waan diidnay warkaas musanifku wuxuu leeyahay ah, wazan wal ma dhici karta wasligu wuxuu ku uhi musanifku wasan walba ismi walba oo ku yimid wasnu meeshuu wadadu ficilku mari jiray adoon ismiga iyo ficilka kala saarin mari waa maxay ficilka maxaa mamnuuc ka ahaa in la hoos dhiga iyo in la tawiiniye soo maaha ismi walba oo ku yimid wasan uu ficilku gaar u leeyahay ama sida haalibka loo isticmaalo sida afcal oo kaleeto waa mudaarica mudaarica bay barkood ku qaydaan laakiin qayd fiican maaha leannahu waxa sababta keenay waa ficilka ee ma ah maxay mudaarica ma ah isagana waa sida oo kaleeto oo waa malansarif fa qowlum haddaba hadalkooda ay yidhaahdeen axmedu ilaan wasanka bushabah soo maaha afcal la dhaho mithlu adhabu oo kale weeye mudaaricii adhabu ahaa bal hadduu fiirso ismigan kadeeta axmed ah wuxuu shabahaa xagga lafdiga wasanka wuxuu ka shabahaa adhabu ya iskale marka mudaarica dahaba waa tegay yadhab wuu tegaya anu waan tegaya dhe noqon adhabu tadhabu nadhabu amed waa maalaa yansarif aw amase taklibu oo wa qawlihim hadalkooda oo kale buu shabaha taklibu ay yidhaahdeen qabiilka reer taklab la bani taklab oo qabiilka carbeed ee faraha badnaa bigayri mithlu tadrib oo kale may wa qawlahum hadalkooda ay yidhaahdeen taqlabu mithlu tadribu oo kale weeye axmed afcalu buu lamid soo ma ahay oo mudaarica hamsada lagu bilowday amed adhabu lamid yahay taqlibuna waxay lamid tahay mudaarica markii taaulmutakalim lagu bilowdo tadribu taqlib oo kaleeto waa qabiila wain cadalta haddaba maalinta nid baan soo dhamaynay wain cadalta haddaad soo rarto faacilan ismigaa faacila lam yansarif ma sarfoomayo mucarafan xaalu mid la macrifeeyey lakin hadduu nakiro yahay waa munsarif mithlu zuxal oo kale wey liannaha zaaxil baa laga soo raray musanifku wuxuu ku leeyahay haddaad sheekh caamir intaad soo rarto aad sheekh cumar u bedesho warkuba intaa ku gaabi wasan kasta oo faacil ah haddaad soo rarto ood u bedesho maxay fucal aad u bedesho isaguna waa banansarif bishard waa goorma laakin waa markuu macrifo ya lakin nakira hadduu yahay shaqo kumale waa la sarfinaya shardi kalea meeshan kusii xidhan oo macnihiisu waa inuu sidii u joogo uusan macno kale ku tusinaynin matal caamir markaynu nidhaahno shee camir mu kutusinhaye oo shee ah. cumar ah cumar kolkaynu nidhaahno shee cumar mu kutusinaya waa isla meeshii laakin haddii matalanba macno kale oo hadda kutusiyo cumar kolku dhismo oo kale hadu noqdo ama cumro oo kale ama cumro oo kale hadduu noqdo waa isbedelahaya warkaas waa war fiican sooma waa qaacidna inta dhaweed aynu soo soo aynu soo soo dhamaynay wal maani cumarka maxaad ohanaysaa min asarfi alcadlu wala calam waana cadli waana calam cumarku waa dhib yar yahay sida axmedu wasnulficli iyo calab u noqonay iyo calab marna horena aan usoo marray sifa iyo wasnulficl labadaba la kulmaya macnaha lixdaa saddex baa marna marba mid la kulmaysa lakin saddex midun bay la kulmaysay aanintideen warka aad usoo dhamaynay de maanta in laisweydiy waa khalad ah, wain cadalta haddaad wuxuu yidhi aad soo rarto faacilan ismigaa faacil fucal lam yansarif ma sarfoomayo mucarafan xaaliya mid la macrifeeyey mithlu zuxal waa xidiga zuxal la idhaahdo zaaxil buu ahaa macnaha zuxalku waa fogida bay yidhahdeen waa cirku aada uga fog yahay dhulka saa darteed baa zuxal la yidhi bay yidhahdaan saas weya waa zuxal weya ha walacjamiyu midkii acjamiga ahaa mithlu mika-ilo oo kale xaal u yahay acjamigu kadaaka kaasoo kale weeye fi lxukmi xukunka dhexdiisa wa ismaaciilana kadalika saasoo kale weeye musanifku meshan wuxuu kaga hadlaya walacjami waa mubtade khabarkuna waa kadaaka wuxuu musanifku meeshan kaga hadlahayaa oo uu ku ishaarayaa qaybtii afraad oo ah cajamiga calamka ah waa maxay ismi walboobuu kuri oo ismigaasi cajami ah oo macnaha mawduucii loo dejiyey ee asalkiisa loo dejiyey baa cajami ahaa xaqiiqatan buu cajami ahaa laakiin waa calam ma la yansarif buu noqon hayaa wlmaanicu min asarfi marka maxay odhanaysaa alcalamu wljuma waxaa kaloo lamida bu ku miaalkiisiibuu ku miaaliye wuxuu ku yihi kada fi lxukmi kaasunbuu lamid yahay wa ismaacilna kadalika waa saas oo kaleeto malansarifku macna ismaacil waa sidoo kale isna waa malansarif wa kada kaa waxa lamida alismaani labada ismi xiina waktiga rukiba la istarkiibiyo aad buu dhibeerya darsigu ka qawli hadalkooda oo kale way yidhaahdeen ra-aytu waxaan arkay macdi kariba macdikariba ayaan arkay meeshan wuxuu kaga hadlayaa musanifku ismi walba oo calama ah, laakin murakaba murakabkaasina waa murakabka masjiga ah meel walba oad ku aragto isaguna waa maxay waa malansarif wlmaanicu min asarfi maxaad odhanaysaa alcalamiya wtarkiib lmasjiy ayib musanifka laakin ogaada halkan ardayow meeshan waxaa ku jira laba ismi meeshan isku haysato oo lagu yidhaahdo murakab oo la laisu geeyey waxaynu ka hadlaynana waa sarfi oo waa kelmadda aakhirkeedii weeye laakiin kelmaddu waa laba kelmadood oo isdaba socoto oo la isarkiibiyey ka hore maxaa la ciraabahayaa <laughs> kii hore kii dambe wey wuxuu ka hadlahayo laakiin kii hore maxaa la ciraaba ma qaadanhayo waa kelmad aad u adag weeye waa mucrab qaarka hore waa la binaynhayaa waa mushkilad aada u fara badan weeye waxa musanifku uu ka hadlayo hamoodin inuu kelmadda murakabka oo dhan hoys wadato waa murakabka aakhirkiisa wey wuxuu ka hadlahayo murakabka aakhirkiisa wey waxa uu ka hadlahayo waa murakabka aakhirkiisa ayib <clears throat> kaana wuxuu halkaa kaga gudoba wuxuu ku uhi wa minhu waxaa lamida a kaa maa jaa waxa ku yimid calaa faclaana faclaan ku yimid calى اkhtilaafi faaihi fadiisa iskhilaafkiisa xaalu kusuga axyaanan mararka barhkood oo ama faclaana dheh ama ficlaana dheh ama fuclaana dheh meesha wuxuu ku wado waa ismi walba oo calam ah oo ziyaadaة اlأlif wnuun wnuun wlmaanicu min asarf maxaad odhanaysaa alcalamu wa ziyaadaة اlalifi war ku durduri wayaan kuri warku wamilu waxaa kamida maalayan sarifkii laakiin waa goorma intan oo dhan lixdan dambe waa goorma waa markuu macrifada lakin nakira hadduu noqdo warku dhamma wamin waxaa lamida ah maa ismiga jaa ku yimid calaa faclaane ku yimid cala ikhtilaafi ayfaadiisa iskhilaafkeeda xaalu kusi axyaanan marka barhkood taquul waxaad odhan marwaanu baad odhan waa maxay waa mafcal kaasi waa faclaan marwaanu marwaan baa ataa yimid ninka kirmaan la yidhahda buu u tegay wa raxmat ullahi ilaahay naxariistiisuna calaa cumaana cumaan korkiisa hato waa maxay kana waa fa haadihi tan asmaadan lixda ah in curifad hadii la macrifeeyo laa tansarifu ma sarfoomayso muxuu ku yihi lixdan ismi buu ku yidhi mar alla markay macrifo tahay waa maa yansarif lakin hadday nakiro tahay waa maxay wa munsarif wamaa ataa maxaa ku hadhay hadday nakiro tahay waata kaba tegi maayo wamaa ataa waxa yimid oo asmaadan kamida ah munakaran xaaliga kula nakireeyo oo minha asmaadan kamid aha surifa waa la sirfiyey war lixdan ismi ee dambe hadday macrifo yihin waa malansarif hadday nakiro yihiinna sarif bu haddii amar laga dhiga sarif buu noqonayaa waa surifa fahadihi mm. in curifa la tansarif wama ataa munakaran minhaa surif waa gobayga wey isaga ka jawaabi doona ukaadiya gobaygu markuu qalloocmahayo xataa kanaa war kanoo dhan baa la burburinayaa waxaa meeshan kugu jira faaiid yar asmaada magacyada ambiyada ilaahay oo dhan kolka la isku daro malaa'igta ilaahay oo dhan kolkii la isku dara dhammaantood waa wada maalayansarif dhammaantood waxa loo maalayansarif ka dhigayna waa maxay waa caalamiya iyo cujubu waxaa laga soo reebayaa ambiyada toddoba nabi baa jira oo magacyadoodu ay tahay munصarif muxamedun axmed hadda maansarif waa ad ogaada muxamed iyo shucayb iyo saalax iyo huud iyo luud iyo nuux iyo shiith toddobadaasi waa munsarif sababta ay munsarif ku noqdeenna way kala bedelan tahay nuux oo kale haddii la yidhaahdo dacdo oo kale soo galay oo waa likhifatihi iyo luud oo kale waa saddex xaraf oo mafcalka wixii ku imaanaya waa saddex xaraf markuu ka badaya maansarif noqonaya lakin dhexda hadduu ka xarakeysayo sida luud iyo nuux oo kaleeto muxuu noqonayaa munari way meeshaan kudhan jira haddaad rabtana sarfi haddaad rabtana mala insarif ka dhig malaaigti maxaa ku timid malaaigtana afar baa laga soo reebayaa afar baa iyaguna ah munsarif oo waa maxay ridwan iyo malik iyo munkar iyo nakiir gobaybaa jira lagu jamciyo asmaada ambiyada ilaahay eeee munsarifka alaa ina asmaa annabiyiina sabcatun laha sarfu fii icraabi man yatanashadu fashiithun wa nuuxun huma huudun wa saalixu shucaybun wa luudun wanabiyu muxamadu malaa'igtana ridwaanun maalikun munkarun nakiiru arbacata bisarfi cindahum shahiiru kan waa gobayba siduu isu qabanaya aada u ridwaanuhu maalikun munkarun nakiirun ayib intaanaan kaga gudubno wain caraaha alifun walaamun warkaad walaynlo kala baxayn maanta wain caraaha hadduu ismigii hadduu raaco alifun alif iyo walaamu laam wa alif iyo laani huwa ay huwaysmada al hadday gasho famaa calaa saarifihaa ka sarfinhaya dushiisa ma ahanin malaamun wax dagaal ah taabanin bu kuhi ninkaa sidaasoo kale ayaa tusrafu la sarfiyaa bilidaafati idaafada dhexdeeda naxwu sakhaa wuxuu ninkani martigeliyey ku martigeliyey biadyab biadyabi diyaafati martigeliya tan ugu fiican walaysa maan masruufan ukaad ukaadi musanifku wuxuu ku meeshan kaga hadlayaa qaciiday iyo war lagu soo dhigay baa daqiiqimaha laga dhigaya laakiin waa war yaroo aada u fiican waxa maalansarifka waan soo baranay soo maha wal maanicu min sarfina waan soo baranay soo maa cilada keligeed iyo laba hadday tahay waan soo wada baranay soo maa maanta o dhan warkaa laguu soo aqrinhaya ismigu markuu maalansarif noqonhayo waa kolkii alla ayna gelin lana idaafaynin laakiin asmaadii hadda ahayd oo dhan kulligood hadday aligasho ama la idaafeeyo muxuu noqonayaa munarif munarif wajaliba isagoo munsarifa maa laa yansarif waxaa kamid a ah. waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayu biaxsana minha waa malansarif soo maa isla kaasoo munarifan fiiri watini wazaytun waturi sin laqad khalaqna alinsana fi axsani أحسن تقويم لماذا؟ وإضافة طيب masaajidku hadda mayna soo marin isagoo munsari maalansarifa ilaahayba wuxuu leey waana almasaajida lilah sababtu waa maxay loo sarfiye maxaa galay al baa gashay musanifku waxaan ku intan uu ku wada waxa weeye wuxuu kuleeyahy ismigii hadduu ku sifoobo oo ay gasho ali xagga hore asho ka gashaa ana almasaajida laakiin waa ana almasaajida man waa mar walba munsarif ayadan usocon taas maa khayr alla ku siiyo wa antum caakifuuna fi lmasaajidi hawi taan usocon khayr allah ku siiyo dal macali saas ku fiican tahay wa antum caakifuuna walaa tubaashiruuhuna ilahi wuxu ui walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid maxaa galay xaraf jaarba xagga hore ka galay hadda waxay ahayd marka in fadxa lagu jara soo maahay albaa gashay waa la jarayaa fi lmasaajidi ayb intaa weya waxau ka hadlayo wain cadaaha ismigu haday raacdo oo uu huwado alifun alifi iyo walaamun hadduu ka dharbeela hamoodin waa hadduu ku sifooba ismigu in wasafaha wain cadaaha hadduu ku sifooba alifun walaamun alif iyo laami waa alde waa meeshii aan hore usoo marray anu odhan jirnay ajrumiga wayucraf waxaa lagu aqoonsanayaa bidukuuli alifi walam waxaa ka qurax badan inaynu idhaahdo al nakiradii macrifada markaynu soo maraynan inuu yidhi inay gasho alif iyo laami al inuu taana yidhahda baa qurux badnayd ibn malik ba waxaa dhan toosin doonaa insha allah toos baa lagu durdurin karaa ibnu malik famaa calaa saarifiha qofka sarfaya malaamun dagaal maahan hadaad aragta buri ha odhan warso ha la taagnaanin bur warso kii maalaynsarifka ahaa haddaad nin sarfin aragta hala dagaalamin faraha ka qaad wakadaa lamida sidan kale oo qofka sarfiya aan lala oo tusrafu la sarfinaya bilidaafati idaafada dhexdeeda naxwu sakhaa ninkani wuxuu ku deeqay biadyabi diyaafati martigeliya tan ugu fiican waa la idaafayaada adyab waa afcal sooma mhm. adyabi baa la yihi liana maxaa loo walaysa maaha nin buu masruufan mid la sarfiyo min albiqaaci goobaha xaggooda ilaa biqaacun goobo oo ji'na yimid fi simaaci shaad ku yimid fi samaaci shaad ku yimid mithlu xunaynin oo kale wa minan oo kale wa badrin oo kale wa waasitin oo kale wa daabiqin oo kale wa xijrin oo kale wa jaa-izun u kaadkaadi oo hadal kale sanifku wuxuu meeshan kaga hadlayaa oo uu ku leeyahay waxaa kaleeto oo musanifku meeshan ku cadeeyey dhulka magiciisa marka la fiiriyo amaakinta marka la fiiriyo buqcadaha iyo amaakinta iyo magaalooyinka marka la fiiriyo dhammaan magacyadoodu waa maa laa laakiin waxaa jira magacyo ama magaalooyin ku yimid iyaga oo munsarif ah hadal laakiin hayso adiguba fiiri xataa haddaad fiiriso magaalooyinkeena soomaaliya kulli waad malansarif farjaysa berbera muqdisho kulligood muqdishatu berberatu harjaysatu weligood ayib bimacnaa amaakin baa laakin jirta iyada oo munsarifa la arkay weliba qur-aankaaba qirayba maxaa la odhanayaa markaas ilan waxa la isku ogaa inaan la sarfinin sooma ahayn haddaba waxaa la odhanayaa mar haddaad aragto ismi goobeed oo munsarif ah shaad baad ku xukumaysaa macnaha kelmaddu haddii lagu dhah waa shaad u fiirsan meel hakaga dhicina qur-aanka macnaheedu ma aha inayna fasaaxo lahayn waxaa jira shaad qiyaaska ka fasixsan baa jira sarfigaan ku gaari doonaa washada bilxadfi mir wakud wakul wafasha wamur wamustandirun tadmiim wakud wakula hadda haddaan ku dhahdo biyahan khud iyo khud haddaan ku dhahdo yaa fasiixa khud labadaa wasan kolka ukud baa saxiix ah oo qiyaaska waa ukud laakin khud kolka lagu leeyahay waa shaad kul waa shaad ah, kelmadda macnaheedu in ay noqoto macnaha shaad kuma tusinaysa waa maxay inaynan inaynan fasiixayn laakiin qawaacidkii laisla ogaayo sidii qiyaaska aha bes ah bay gara martay waxaa kamida buu ku asmaadan matalanba xunayn waa magaalo yaroo udhaxaysa de makiya madiin daaif waa la yaqaanaa mina waa togan yare de musdelifa iyo maka udhexeeya badrin waa goobtii caanka ahayd ee la yaqaano ee muxuu ahaayey ceel bay ahaan jirtay dagaalkiina weynaana uu ka dhacay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam galay wasit waa magaalo yaroo mashhuura oo u dhaxaysa basro iyo baqdaad ba udhaxaysa xajaaj binu yuusuf baa dhisay daabiq waa meel yar oo xala baadiyaheeda ah daabiq waxan oo dhan ba waa iska de waxun iska de goormu ahaa <laughs> mar or ahaa wax yar konton sano kadib waalinku dhan waa la bedeli doonaa hadda fiiri eerboodka magaciisii hore iyo hadda kanis ma laha dhulalka magacaa waa la bedela xaafadaha waa la bedel maalin waxaad maqlaysaa hadda jidkaayan hadduu qof gaari ku maro waxaa dhici karta isagii loogu magac daro qofka daba ma garanayo aad bu isu bedelaan xijrigu adigu waa meel yaroo xijrulyamaam ayaa loo yaqaanaa laba marxalatayn ayay u jirtaa daaif xagga yaman bayna ka jirtaa afar marxaladood bayna maka u jirtaa adigu waa uun lix goobood magacyadood kitaabkiisaas kitaabkiinana kulli idiin wada fasirahayo wa jaa-izun waxaa bannaan fii sancati shicri shicirka sancadiisa tixidiisa shicirkii asalfi ee leexsanaa kolkuu gobaygu kaa leexdo an yasrifa inuu sarfiya ashaaciru ninka gobyaya ma laa yansarif waxaan sarfoomaynin musanifku hadalkan hadal cajiiba buu ku sheegay horey waxaynu isla ogeyn mar walba waa la eh, mxuu ahaay asmaada maalinsarifka lama sarfin kara soo maa ah. lakin waxaanu al hadday gasho ama la idaafe waa la sarfin kara soo maa ah. waxaa kaloo la sarfin kara oo calaama saddexaad ah daruuratu shicr haddaad intaad gobaydo wuxuu ku gobayga leexda hmm. gobayga wuxuu hi haddaad intaad gobaydo uu gobaygiisu ka qaban waayo oo kaa leexdo uusan ku buuxsamaynin sidii suruftii hadda oo kaleeto waa tanwiininaysaa ila tanwiintu mamnuuc bay soo inaad hoos dhigta ma isuma kaa qabanayo waad hoos dhigaysaa haddaad tirada warti waa maxay kelmadan maanasarif bay ahayd alla ninkani naxwe ma aqoonin oo daqon bu ah weligaa ha odhanin ogow adaa markaa wax kaa qaldanya annaha daruurat shicr alfiyatu meel baan ku gaadhi doonaa walildiraarin aw tanaasubin surif dhulmanci wlmasruufu qad laa yansarif xataa ninku markuu gobaya dani hadday kuu qabto asmaa hadda ma soo asmaam mayna odhan inta badan waa munsarif kii munsarifkaad maanasarif ka dhigi kartaa haddaad rabto baad ka dhigi kartaa ayib maalanba waxaa kamid ah isaga oo eh, maalinsarif ah ismigii maalinsarifka la sarfiyey ninkii inkaarta alla qabay muxuu ahaa ee cunaysa u waashay imralqays gabadhii areyd inkaarta qabtay ku waashay markuu ka hadlay wuxuu ihi wayawma dakltu lxidra xudra cunayzatin faqaalat laka lwaylatu inaka murjili wuxuu ka sheekeen wax aqlaaq xumayd abdara geedi mucaalaqaadkeena ku gaari doonaa waa nin aad u akhlaaq xun bil akhlaaq ah laakiin gabyaan wey gabyaan wax lamidi maba jira bada gabaysa in la dilay carabtu inay dilaan bay go ku gaar lakin waxay dhahay daaya hinaga dilina aan dhegeysan afkiisa ka faaidaysanay marka ninkaa isaga ah baa gabadh buu jeclaa cunaysin la odhan jiray ku waashay gabadh iyo khamradunbu aad u ammaani jiray ha saasoo ah isaga wixiisi waa toddobada mucalaqaadka loo yaqaano sabca almucalaqaat alcashra sida qur-aanka oo kale bay u aaminsanaan carabtu toddoba shay wax kasta oo qawaacida isagaa lagu mithaalin jiray ah. hadduu ninkaasi maro fasiix baad cid ka daba hadli karta ilaa yomina haadana ma jirto gabadhi marka uu jeclaa maalin maalmaha kamid ah bu fikiray gabadhi baa loo diiday marka carabtuna inkaar bay qabtay oo kolku ninku wax jeclaada way ku dhibi jireen waa loo diidi jiray xataa arageeda looga dhaarin jiray gabadhii marka maalin ku talagalay inuu arko weligii uu sugaya reerkii baa guuray markuu marka reerku guura waad dumarku waa israacan gabdhuhu inta saaxiibii gees bay isloo baxaan odayaasha gees bay baxaan inta hore iyo xataa xoolaha inta isku groupka iyo gees bay isloo gabdhihii marka reerkay soo daba socon jireen de dadkuna wuu xishoon jiray marka wuxuu sameeyey maalin maalmaha kale reerkii oo guuray buu meel biyo aho uu og yahay in laga cabi doono buu intuu hashiisi meel agteeda ku xidhay buu biyihii geed kamid aho oo meel hilabu dhex galay isku qariyey gabdhihii baa ku qubaystay gabdhihii meeshii bay yimaadeen gabdhuhu xishoon jireen soomaa waxay is dadku ha idinka tago kolku idinka tagid biyaha ku qabaysateen isu qaboojiseen isna weligii muxuu rabay <laughs> weligii meesh gabadhan rabay inuu arko ila uu ku waalaayo marka kale maryihii urursaday meeshii kolkii gabdhihii dee dharkii o dhantiis ka dhigeen ay dalaq dheheen baayar dharkii qaatay intuu meesha kasoo baxay buu dharkii qaatay banaanku markii u taagan yahay dee gabadh soo baxda marka xabad soo baxa Ah. marka labay kala doorteen weligood inay biyaha ku jiraan iyo inuu yiraa xabad xabad soo bax muxuu marka rabaa inta kol dhan danka male iyadiiba raba cunisu raba marka wuxuu sameeyey sidiibu ku gabdhihiba de xabad xabad marka naftu qabata in ka ay watarsa maa samen kaarqabahani dhaa na dhaafi maayo aan sidii yeelno waana habeenkii dambe in midday ku jireen meesha reerkii tag la tag waa keligood xabad xabad baa marka loo soo baxay iyadii baa soo baxday marka waa la arkay waa indurabay dharkii marka u dhiibay gabdhihii marka ritigiibuu marka ku qaaday awrkii laakiin gabdhahan kaleo dhan maaha gabadhu rabo waa tee waa cunaysa taasu marka sheekaynayaaye wuxuu leeyahay wa yawma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin markaan galay buu le dalabteedii waa ritiga guradiisii fa qaalat lakal waylaatu inaka murjilin kaari kugu dhacday waad iceebeynaysaaba tiri buui waa gabadh la ninkan ma rabto iyadu kaasu markaa sheekaynay wuxu uhi meeshaan u soconna waa maxay khidra cunayzatin bu i unayza soma jeedid unayza zaynab oo kale wey unayzatin bu isagu i wuu sarfiyey waa ku badanta waa guradiisii buu khudre ka dhigahaya meesha caadiga ahayd halkaasaan ugu galay buu kuleeyahay ayib marka haddii uu ninka gobyayo gobigiisu qaban waayo wuxuu rabo samayn karaa siduu rabo iyo meeshuu maro wuu marin karaa wajaa-izu waxaa banaan fi sancati shicri shicirka samayntiisa sicirkii asilfi ee leean hayay wuxuu ka wadaa gobaygu markuu kaa leexdo ee kaa jabo an yansarifa inuu sarfiya shaaciru midka gobayaya maa laa yansarifu waxaan sarfoomaynin wallahu subxaana wa tacala